assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibyaal subax wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijka falanqeynta wararka idaacadda kulmiya magaalada muqdisho u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna waa subaxnimo arbaca ah taarikhdan waxay ku beegan tahay afarta bisha koowaad ee januari sanadka laba kun saddex iyo labaatan barnaamijka falanqeynta wararka ugu waaweyn aan ku eegi doono waxaa ka mid ah degmada maxaas ee gobolka hiiraan qaraxyo waaweyn ayaa saake lagu bartilmaameysado ismidaamin ah khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimashadii dhaawac ayaa ka dhashay al-shaab ayaana weerarkaasi halkaa ku qaaday wararkii ugu dambeeyey ayaad maqli doontaan isla degmadaasi qaybo ka mid ahna dagaal culus ayaa ka socda waxaa kaloo idin soo gubi doonaa falanqeyn ku saabsan murunka doorashooyinka puntland ka taagan ee ururada iyo madaxda maamulkaas u dhexeeya kusoo dhawaada markale barnaamijka falanqeynta

kashi lahay dalkan dalka difaac iyo dagaal waxaanu duubanahay danteenna wada jirkiyo bogtaan dawayn lahaa dawayn lahaa bogtaan dawayn lahaa dumarkiyo caruurta danyartiyo miskiinta ma dilo anigu ma dilo walaalahay ma dilo dumarkiyo caruurta danyartiyo miskiinka ma dilo anigu ma dilo walaalahay ma wadaag saaxiibyaal ismaqal wanaagsan barnaamijka falanqeynta wararka idaacadda kulmiya magaalada muqdisho qeybaha ugu horeeyaan gudagelaynaa waxaan ku bilaabeynaa saaxiibyaal magaalada beledweyne gaar ahaan degmada maxaas halkaas oo qarxyo kala duwan ay saaka ay ka dhaceen oo ismidaameen ah dhimasho dhaawac ayaa lasoo warinayaa in ay sababeen waaberigi hore saaka al-shabaab ayaa la sheegay in laba qarxa oo ismiidaamin ay ku warareen degmada maxaas oo gobolka hiiraan ayadoona khasaaraha isoo taraya marba marka si dambeysa wararka ayaa xaqiijinaya in ugu yaraan shan iyo toban qofood ay ku dhinteen tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen sida ay xaqiijinayaan dhinacyo kala duwan oo aan la xiriirnay sidoo kale waxaa iyaduna dagaal culus uu ka socdaa deegaanka lagu magacaabo duduun cad ee degmada maxaas hoos tagta dabawararkii ugu dambeeyey khasaaraha iyo faahfaahinada idaacadda kulmiye heshay waxaanu ka wareysanay wariyaha beledweyneha cismaan aadan carees oo aan weydiinay bal sida uu jawiga ahaa iyo xaaladda sida ay tahay iyo gurmadka socda iyo khasaaraha weerarada dhimashada sababay sida ay ku bilowdeen aad baad umaasan tahay laba qarax oo isxooga oo waaweyn ayaa aroortii hore saakit laga maqlay degmada baxaas ee kuna degmooyinka u yimaada gobolka iiraan qarac koowaad ayaa lala egtay goob control ah ee laga soo galo magaalada qaraci labaad ayaa gaariga gudaha usoo gudbay kadibna ku dhaca lagu dhuftay darbiga saldhigga booliska ee degmada maxaas Eh, guud ahaanba waxaa eh, burburay eh, guryihii ka agdhowaa sadhiga booliska ee degmada maxaad oo ka tirsan gobolka iiraan ku dhawaad ilaa iyo labaatan qof ayaa la ii sheegay inay dadka u geeriyooday ay kamid ay u badan shacaba iyaga xilligaasi hurdiyay guryahooda sidoo kale gurmadyo ballaaran ayaa ka baxay degmada maxaad ee ka tirsan gobolka iiraan kuwaas oo dhaqaaqay halka lagu magacaabo jumacad ka tirsan ama istimaada degmada maxaad halkaasoo aroortooda daakaydka dagaalamayaasha al-shabaab ee weerar xooglay kusoo qaadeen dagaalka ayaa daakaydka laysku waabariistay ilaa iyo soo gaaray salaada subax kadib ilaa iyo todobada fiidnimo todobada subaxnimo dagaalka ayaa wuxuu ahaa mid aada u xoogan iyadoo gurmadkii ka baxay degmada maxaadna ay gaareen deegaankaasi dagaalamayaasha al-shabaab ayaa isaga baxay goobtii u dhaqaaqay dagaankii ay markaasi ay kasoo weerartageen markii hore maamulka gobolkiina war ku aadan qarxyadii saakaysa laga maqlay degmada maxaad aytan weli jiro waxwar ay kasoo baxay inkastoo maamulka gobolkiina muddooyinkii dambe ay wadeen abaabul ku aadan in dagaalamayaasha al-shabaab ee laga xoreeyey dhanka bariga ee magaalada ama gobolka iiraan ee dhan galbeed markaa loo diyaargaroobaya ayuu kusoo dhegmay qaraxani ka dhacay saakati degmada maxaad oo ka mid ah degmooyinka hoosimaada gobolkii iiraan oo goobta ayaa waxay goobaha sida weyn xudunta u ah ciidamada dib uxoreynta iyo ciidanka dowladda federaalka soomaaliya iskaashanaya ee dagaalka kula jiray dagaalamayaasha al-shabaab muddooyinkii dambe waayahay cusmaanow marka maxaan ka ognahay weeraradan labada qaraxa ee saakay lagu weeraray degmada halka la weeraray miyay ku sugnaayeen mas-uuliyiin maamul ka tirsan saldhiggu waa goobta ay markaasi inta badan markaasi ay mas-uuliyiinta kala duwan ee ama maamulka gobolka ama saraakiisha ciidamada dowladda ama ragga mas-uuliyiin sarsare ah ay markaasi karisin ku ahayd lama sheegin ilaa imanka waa mas-uuliyiin ku geeriyooday ama ku dhaawacmay marka laga reebo weriye ka tirsan naguriyaashka howlgal gobolka iiraan ayaa la sheegay inuu shin dhaawac uu suu gaaray u aqiijee dhaawaca wariyaan ima suurta gelin in markaan helo dadkii kaaga dhawaa dadkuna saakato ay ku mashquulsan yihiin qaadi dadka dhaawacyada ay kasoo gaareen qaraayada habeenkii xalayto waaberigii ka dhacay degmada maxaasho ka tirsan gobolka hiiraan sababo arrinkaa waxay ka mid yihiin qaraayada ka dhaca magaalada muqdisho oo ah xarun dalka soomaaliya qaraayada ka dhacayo oo markaasi goobaha sida weyn loo ilaalinaya ay qaraaya ka dhaca magaalada muqdisho kuwa ayay la mid yihiin lamana oga sababta ka dambaysa in goob sida weyn loo ilaalinaya jagboyntigii magaalada ay soo gudbaan ama uu kasoo tallaabo gaadi waxyaabaha qaarna ay saaran uu gudaa usoo galo lama garanaya arrintaasi qaraxaan waxaa ka mid ah qaraayada ka dhaca gobolka iiraan gaaraan magaalada berbeyne marka weli waxa waraya maamulka gobolka hiiraan iyo siday usoo gudbeen gaadiidkaasi walaalkay ku weydaanaayeen weli may soo gaarin warqabadka idaacadda kulmiya ee magaalada beledweyne cadosh gobolka iraan ugu dambeyntii xaaladda waa sidee goobihii ay qarxiyadu ka dhaceen goobihii qarxiyadu ka dhaceen xaaladiina kuwadigan dadka waxay ku jiraan baadigoobkii dadkii waxyeeladii kasoo gaartay iyagoo dad badan oo u badan haween iyo caruur ay waxyeelo kasoo gaartay kuwaasoo xilligoo guryahooda ku sugnaa maadaama qarax uu dhacay aruurnimadii hore ee saakay xilligii salaadii subax ciidamadii shabaab ee ka dagaalamay deegaanka ee lagu magacaabo ee jimcadna halkii way isaga baxeen sida ayay xaqiijiyeen dadka ayaga ka agdhow goobaha dagaalada ay ka dhaceen ee degmada maxaash ku sugnaa kaasi wuxuu ahaa wariyaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan cismaan aadan careys oo wararkii ugu dambeeyey la siinayay qaraxdii ismidaaminta ah ee waa beri hore saaka al-shabaab ay ku wareen degmada maxaash ee gobolka hiiraan khasaare kala duwan ee ka dhashay maamulka waxa ay ka yihaahdaan wararkeena kale ee soo aadan ayaan idkugu soo baahin doonaa barnaamijka falanqeynta aad degeysanaysaan bal markaana haddii aan eegno murunka ka taagan doorashooyinka puntland ee ururada isdibaagelinta ayaa weli sii xoogeysanaya iyadoona dhinacyada weli ay isku fahmilaayihiin madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulla hadini ayaa lagu eedeynayaa inuu wado boobka doorashada qaar ka mid ah siyaasiyiin hore oo xil ugu soo qabtay dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa madal cusub halkaas kaga dhabaaqay ayagoona sheegay inaysan aqbalin waxa madaxweynaha uu wado haddaba maxay tahay isqabsiga xilligan kusoo beegaya doorashada maamulkaasi puntland waxaan falanqeyn ku saabsan kala yeelna xildhibaan hore cabdi barre jibriil waan weydiinay bal marka hore waxay arrintan ay salka ku hayso runtii arrintaas eh, puntland ka socota sideedaba haddee doorasho markay soo dhowdahay oo doorasha socoto la waayo maayo isbahaysi yaroo is uruursado iyagu isleh armaad kursiga armaad weydaan armaad siidan ka noqdaan armaad madaxweynahaas wax kala wataa marka doorasho doorashoo dhan waa saas weeye afrika oo dhan doorashada taal waa noocaas oo kaleeto iyo la waayo maayo koox ishanfuuriso balaayo iska dhigto soo farabaxsan la waayo maayo marka kuwa hadda puntland ka hadlayay waa kuwa horay wasiiro u ahaan jiray kuwo federaalka wasiiro ka ahaa xildhibaana ka ahaa oo iyagu hadee muxuu ahaa madaxweynaha hadda joogaa kursiga ama noo diiday ama wasiir baan ka waayay kuwa way waxa booxoofteynaya horta mid midda umaysa waa midaas midda labaadna waxaa la yaab hadee noqotay puntland waxay jirsatay sanadkii saddex iyo labaatanaad baa muxuu ahaa hadda u dhammaaday sanadkii afariyo labaatanaad baa hadda u bilowday meeshii la rabay dee inay iyagu dadka hormood u noqdaan waa nasiib daro in kooxdo meel kasoo boodo ay ku dhigantoo leeyihiin doorasho qof iyo codna ma rabne waxaanu rabnaa lixdan iyo lixdii masiibada ah oo dalkan qaribay oo meelay u socdaan aan laaqoon baa nimanka hadda mucaaradka ku dhegan yihiin madaxweynaha iyo tiimkiisa iyo xisbiyada badankoodana waxay isku raaceen doraad waaweed isku raaceen in wadanka doorasho qof iyo cadal laga hirgeliyo intayba la gaari karo degmooyinka dhiman inmaaragtay golihii deegaanka la sameeyo dee haddii la gaaro oo ay halkaan hadda dhiman oo maanta bilowda hadda bilowda bishu saddex tahay haddii laga gaaro in dalka gebi ahaanba doorasho qof yacduu ka dhacaysana haddee waaba sidii la raba alxamdulilahi rabbilcaalamiin haddii laga gaari waayana bal intii degmooyinka la dhamaystiro golihii deegaanka la dhamaystiro iyadoo ama degma ama dhammaada doorashadii kale haldhao sidii caadiyadaa loo tartamo madaxweynihii kaloo yimaadaan markaa ha dhammaystiro dadka intaa diidan haddii waxaan ku tilmaami kara laba arka madal baan samaysanay iyo kanaan samaysanay iyo waxay meel ku gaarayaan laba arko marka arrimahaasoo dhan waa jiraan arrintaan maaragtay gudoomiyaha gobolku yidhi wax khalkhal amniga gelinaya weeye aan caburin iyo intaan u gudbin arrintaas ururada siyaasadda madal ayay dhisteen marka waxay leeyihiin tuun ayaan ka qabnaa qaabka ay u socoto hanaanka doorashada qofkii codka ah marka soo xaq uma laha in ay midoobaan welibana ayahooda ay ka tashtaan urur ahaan horta xaq bay u leeyihiin laakiin ururada ururadii laba maahane sidaan xodka laba urur maahane intii kaleetoo dhan waa kuwii dhammaanba waa lagu martiqaaday madaxweynuhu waa isugu yeeray giddi waa isugu yeeray laba urur baa diiday intii kale waa kuwii shala warmuteerka soo saaray oo isku raacay in maarata doorasho qofkii cadal laga hirgeliyo in deegaanadii maaragtay golihii deegaanada deg loo sameeyo waa isku raaceen haddee waxaa oran karaa inta diiday oo tiri doorasho labadasoo diiday iyo nimanka maaragtay maanta shirayay waa niman ujeeda gaarar ah oo maaragtay ku qanacsaneyn oo isla haddii doorasho qofkii codaado armaad wax weydaan armaad kursi weydaan oo mixiin biday lixdan iyo lixdii masiibadaay oo dalkan qarribay dadka ku hordaayo oo dalkii ku celinaya qabaa'il dib celinaya marka adeer eh, sideedaba haddee nin cariiqsi xun iyo nin wax yar tabanaya adduunka lagama waayo marka waxaas eh, waxaa ka tiro badan shacabka puntland gaba ahaan degmo iyo gobol iyo tuulo boqolkiiba sagaashan iyo sagaal iyo nus waxay diyaar u yihiin dalkan doorasho qof dhacdo in la gaarsiiyo sii soomaalida kale ugu dagato sida somalilan oo kale la maro xisbiya la samaysto la tartamo kabacdina dowladda federaalka asaaskeeda maaragta iyana ay usoo gudubto haddii adeer qof hortaagan doorasho qof dhacdo hortaagan meel u socdaba lama yaqaan marka waa baan u arkaa dad fidmahu ka talinayo wax aan wanaag ka talinayn inay yihiin baanu nimankaas u arkaa xisbiga eh, talada haya ee uu hogaamiyo madaxweyne deni waxaa lagu eedeynayaa maadaama talada ay haystaan in fursado badan ay haystaan oo ay ka fursado badan yihiin ururada kale marka soo kuma muuqato cid weliba xafiiska joogta ay fursadda ugu weyn haysataa markii loo eego ururada kale ee siyaasadda ee doonaya inay tartamaan iyaguna adeer maya taa waxba kama jiraan dadka muxuu ahaa intaa waxaa aaminsan xisbiyada aaminsan ama shakhsiyaadka aaminsan waa dad aan isku kalsoonayn taas waxaa tusaale u ah farmaajo doorashadiisii waad ogeyd in sidii mucaarad loogu ahaa iyo sidii lahaa asagaa waxbuu dhacaya iyo waxbuu boobaya meesha la marsiiye waad ogeyd kiiriya u dambaysay waad ogeydeen muxuu ahaa doorashadii ka dhacday lahaa dhuruura ku darsanaya iyo kanaa dhacaysa iyo balaagaa dhacaysa asagii meesha ugu dambeeyey waad ogeyd marka sideedaba inta mucaaradka ah inta xun bay ka shaqaysaa in allaana inta xun bay ka shaqeeyaan oo ay shaki ka qabaan ninkaa kasoo horjeeda tii rabi mayna wax ku darsanaya ninkaana wax samaynaya marka waxaan rabaa dadka mucaaradka marka ay hadlaayaan inay waxa ay ka hadlayaan yihiin wax miisaaman haddana tan doorashada qofcodwaaba ka xag jirtaaba marka anigu ma filayo sandanad gaara iyo xoog gaara in xisbiga talada haya uu qaadanayo xildhibaan hore cabdi barre jibriil ayuu kaasi ahaa saaxiibyaal oo falanqeynayay isqabsiga ku aadan doorashooyinka maamulka puntland ee u dhexeeya ururada siyaasadda iyo madaxda maamulkaas weli barnaamijka falanqeynta aad degeysanaysaan qabiga gabagabada barnaamijkeena iisla ogaana saaxiib alaabtanna kusoo dhawaada xubintii kaalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna lee waaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal inaa adeeray adiganaqoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay warkalamaanay waxaa la yidhi dembi dhacay dushooduu noqdaa duulashii galaye dayn aadmi qaatana mar baa cidi ka doontaaye duurgalkii shabaab oo in badan dhiigga daadinayey dulmigii iyo xumaantana intaa daaya laga waayey dalabkoodii markii loo fulshoo duullan lagu qaaday dagaalkii bilowdaba dhaqsay uga didaayaane macawisley dooya sahanoo meel dalcada taagan iyo diriiska goortay arkaan diracyadii xoogga difaacoodu maalmahan dambeba sow durdura maaha quluubtooda daruurtii cabsidiisow di'i dadka waa u dhaqan wixii dahsoon inuu ka doodaaye maxay u degdegeen soo jinnada looma diriraynin war kristiyaano ronaaldo dayn ma qaadan wax daahsoonna maaho sanadkii laba boqoloo milyan oo doolar ayuu sacuudiga ka qaadanayaa war ma dhacal sugayaasha boqortooyada ku biiri waryaa koonfur galbeed dhahaltooyime afar sana leylay war ronaaldo waxaa layidhi dhaxal sugaha sacuudiga balsalmaanow la kulmi rabaahe ma doorashaday ka wada hadlayaan warniya walmooshidii jamaal qashuuqi ah. dhimashooyiskorooniga ku horayti war kalemaanay waxaa la yidhi ah. al-shabaab hadday ciidan iyo cudud hayaan xoog leh ama camal islaam iyo wadeen sharaf iyo caaqiido dadkay shalay cabiidsana hayeen kama cabaadeene cabsi iyo walaac kuma jireen cirib ma yeeshaane cayayaankii lama buufiyeen caasiga ahaaye markii shacab caraysana helay carar bilaabeen cimrigii bajaacay wuu cawaaqib xun yahay walee lama dhihin runtawa walilaarey dhuunkii ii dharkiyaa ii dhibtay jelyaw idhaaf dhagaraa ingale war kalamaanay waxa kaloo la yidhi wax dhambaa cadaawaan naxayn shacabka ciileene wax dhambayd cirooliyo carruur carun ka daadsheene wax dhambaa intay cood dhacaan culumma sheegteene cimrigood ha gaabteen markii cududda loo sheegtay ciidamada caraysani markay maarta ku camiimtay shacabkuna cirdaysteen sidii cowlo loo jebiyey caalwahi markii laga dhigo ay dantu cidlayday is iscunayaa la yidhi ciribga'oodii alyowdhaylanayreediiskahaa idingiis dhulmisheey haaraan yeleri war waxaa kaloo la yidhi gafur duubti shabaabkii gaasir weeya hadeero guud ahaanba dadkeenniyo shacabka ku gadoodo gabal sii dhici weeye intay gooriba goor tahay tala weeya gudboona gulufkii iyo dagaalka marayaan laga gaaminey aheyo samidee cabdullaba waxa uu yidhi gowyaan lay qabaane ii qarshay owlku dambeeyahay kaa qooren yaan lay qaabaane i qarshay owlku dambeeyahay kaa qooren war cabdullow adiya saaxiibkaaba waxaan idinka maqli jiray eh. ma aragteen ayaamahan eh. amiir shabaabahoo orda warwar mahaysiina waxaa layidhi dagaalka u dhexeeyey yukrayn iyo ruushka eh. wuxuu isu bedelay dagaalkii hawadoo darownisaa laysu adeegsanayaa yukraynna waxay sheegtay askar badan oo ruusha inay duqayntaas ku laysay ruushkuna wuxuu saalin duqayntii ku wada caasimadda yukrain asagoo beegsanaya korontada iyo meelaha kaabayaasho noloshu ku xihan tahay daroon iska uu isticmaalaya ruushkuna eeraanaa samayso waxaa layidhaha shahiid allaw iiraan shahiidkaas aysan shabaab nagu siin war shabaab iyo sheeca maxaa iska galay mawaalanta adugu war shidde iyo shar waa shar gudban shaydaan hijaabana lenuniina war war ma haysin waad nafalantihiin raiisul wasaare xamse gudiga oo u magacaabay waxay ka shaqaynayaan soo doorashada kow iyo kursi ee baarlamaanka soomaaliya ka dhiman aga wargooyin ma kursigii fahad baa amminkan la qalqaalinayaa adiga ma ergadaa lagugu daray war isigoo ergo erguguraasama una eesanga eraadna war madayo allah ka cafiye wiilkaas abtino matid asna haysinkuuma aha war walba mooshiida aadan madow aysankayma ee guddoomiyaha baarlamaanku war kalemaanay war ma haysiina waxaa la yidhi galmudug maalmaha soo socda dhulka shabaab ka jooga booraa ka kacaaya war galmudug ayaantaan saa uma degdeg badnayna iska hubso wisil ciidankii joogana waxay dhaheen sidii madaxweynuhu nagu amrayba meel kastoo shabaab jooga waa tegaynaa haya haya wara uula janneeye gadankada baala ma war meel kasta waa tegaynaa ay dhaheen mooyaane inaan dhaqaaqna keliyaha noo harsanay dhaheen dhuusamareebna saadkiyaa lagu diyaarshaa la yidhi qaayibna sidoo kale ay u diyaargarowdaa la yidhi masegawaana waa laga dhaqaaqayaayoo ragga jooga ay horay u soco jireenoo diyaargarow uma baahna mar dhowna weerarkaas labaaflaha ah ou ayse soo gaarayaabaa la yidhi war ragga qaayib iyo wisil saacaddan ka helhelanaya xaradheer al-shabaab ka baxeen miday maqleen hayehe ma garaadihiyaa loo ballan qaaday war abdulow reer hamar waliba ah mahayaana gambaala ningaariya gundado marka garaadada gurigaad odhaha fadhiida malkiin hiiraan saf hor ili koofadee war nimanyahow madaxweynihii hore zimbabwe robert mugabe hadda ka hor wuxuu yidhi doqonnimo waa adiga oo mid kilkileeya naxdinna waa midkiio kugu soo kaca war mahmaada reer mudug baa asalkeeda lahaayo waxay ahayd doqonnimo waa inaad meydkii la killayso dabaalnimana waa inaad qosol ka sugto war waa baryaamo warqaadkiisa leh waxaa la yidhi madaxdii shaab waxay la soo xariireen dad aqoon-yahanaa oo dastuurka aad uga warqaba waxayna weydiyeen inuu ku jiro dastuurka cutub ka hadlaya dagaalka si looga raadiyo qodob dhigaaya in dagaalkan joogtada noqday muddo loo dhexaysiiyo war waa kuwii dhihi jiray dastuurku waa kutub gaalo dadka ku dhaqmaana waa gaale hadda ma naf baa biday war idinkaan fahmin horaa waxaa loogu mahmaahay doonlii wareeray curri fadhiyo u tagaa war mahmaadaha ku dheeline neef gowracangeeda kama waabto waaye war mahmaadada naftaanka dheelo abwaa muhidiin walibaanay libe hoolagaadaw bardi hoobmaanka dhibu hirwabagaadini humbo geedka aale war muddo ruux durdurshaabadan wardanu waa qabataahe eh. ma daruuf wakhti keenaa nimankii laga duubay wardanu waa saatiisinara jarteena eh. durdura geel geelbaa ku jabaye eh. ina waa hun dantunu waa lamaa huraan dalkunu waa lamaa huraan aryamadeeyo waxaad ka tagta nidh isdilay danka malihiye isidiligam kan isdhagayna yeelkiisa isidiligam dagaal waa lamaa huraan dalkuna waa lamaa huraan war waxaa kaloo la yidhi koy taxadar wow tahay dameer ceel ku tiimbadaye xumbana way isku tiirshaa ninkii daadla soo tegay war ma haysiine sheekh maxamuud maxamed shibli oo ka mid ah culimmada waaweyn ee soomaaliyeed wuxuu yidhi qof kastoo soomaaliyeed oo damiir leh waxaa waajib ku ah inuu ka qayb qaato dagaalka shabaab lagula jiro wuxuuna yidhi sidii rasuulkeenu sheegay waxaa waajib ah in khawaarij la tirtiro oo dalka laga suuliyo waxaa kalou yidhi eh. nimankaasu inaysan diin lahayn waxaa caddayn kuu ah eh. nin masaajidka ku dukanaya niman iridda u taaganoo raba markuu soo baxo inay dilaan eh. ayuu ninkii sunnaysi iyo qur-aan akhris badan galay kuwii iridda u taagnaayna waa daahsadeen markaasaa waxay dhaheen war gaalkaanu qur-aan akhris iyo salaad badana war soo horay looma dhihin kud iyo kaar iyo xanuun ku dhaca aadmiga ka daran kooxdan la yidhi shabaab kariinku ha naga qabtee waxay isku kiis yihiin kuwii cali iyo cusmaan intay kibirka u dileen karaamada sheega jiray warshiikh shibili waxaa kaluu yidhi nimanku waxay habeen iyo maalin xasuuqayaani amisom iyo shisheeyaha xalana jooga maahan jahaadka ay sheegtaanina wuxuu ku salaysan yahay gumaadka muslimiinta soomaaliduna waa dad boqolkiiba boqol muslimiina dhiigga muslimiintayna rabaan inay ilaahay ugu dhawaadaan sidaa darteed wax la dhaafo maahane dhiiggoodaa mudan in ilaahay loogu dhawaado war khawaari joogta eelbuur ah, oo daawanaysa madaxweyne xasan oo booqanaya ciidamada eritariya laga keenay waxay dhaheen kuwanna mano dhinnaayeen ka shallaayeen in lasoo dhaafay wakhtigii lotariga maraykanka la xahaysanayay aryadhaha mugaad leedihiin madaxweynuhu ciidankiiyow soo booqda ma ciidankaa jiran ay wax xanuunsanaan la booqdaa idaacadaha ma dhegaysan miya war cabdilow dadka maanta jooga waxayba ku leeyihiin madaxweynihiyaa wadan hebel booqday markaasaadba waxaad is leedahay waddan hebel goormo xanuunsaday oo isbitaalka la dhigay warwar mahaysaa madaxweynaha somalilan muuse biixi afkuu furtay afka awal ma soomanaay warwarka ha iga dhexgelina madaxweyne biixi wuxuu yidhi arrinta laasacaano waa xali dhismaysaa waana la xallin karaa shacabkuna hadday guryahooda ku xaroodaan oo magaaladu isu furanto ciidanka somalilan ma dhex joogayaan sababtoo ah inay dadka caburiyaan ciidanku uma joogaan buntland maruu la hadlayna wuxuu yidhi deni iyo ku-xigeenkiisu waa ognahay inay dagaal abaabulayaan laasacaano waxa ka dhacayna waxa deni boosaaso ka geystay baa ka badan ciddii duullaan soo qaadaana ayadaa ka shallaayaysa wuxuu kaloo yidhi waxaan shaki ka qabnaa dowladda soomaaliya soomaaliya inay dani wada gadaal ka riixayso war jiraana cakaaruu iman warkijira bakaari koamaynley war bakaara somalilan kuma yaale war jiraaba waahaanow imaandhe war madaxweyne muuse biixi waxaa kaluu yidhi faarax macallin maalinba af inuu ku hadla waa ogna hadda ka hor maruu hargaysa noogu yimidna wuxuu aaminsanaa sool iyo sanaag inay somalilan ka mid yihiin maantana wuxuu leeyahay xuduuddii ingiriiska lagu yeelan maayo dal iyo dad dadka sooliyasanaagna go'itaan ma rabaan marka wuxuu yidhi waayaabe yaabe xuduuddii ingiriiska haddaan wax lagu yeelanayn see faarax kenyaati u noqday war faarax markii hore hergeysa roogi ino obsadaay ma dhii korto war faarax waa kii dhihi jiray dadka reer muqdisho ilaa dhowr boqoloo oo qof laga dilo soomaaliya ma degaysa oo dowlad noqon maysee haddana ma somalilan uu faraha la galay war muuse waxuu yidhi nabadoonnadii ka hadlay arrinta laascaanood oo meelaha kala duwan joogay nabadoonna ilaahayna balaayadoonay ahaayeen marka waxaan la yaabanahay anugu ma muuse ninka u rabaa nabadoona war anigu waxaan kaloo la yaabanahay buntland iyo somalilan diiwaangelinta doorashada iyo dagaalka sitay isugu dhinac wadaan karti dheeraada wey wargooyin doorashaiyo dagaal la dhinac wada haddaad aragtaan waa uun cimri dheeraysi la raba in kursiga lagu sii joogo aryaadhaha horta muddo kororsigi ma dagaal kororsi iyo diiwaangeliso isu bedelay warwarkiyoonay weerta kulmeena koldhow ay dibi koonfur galbeed dagaala kudhihi warmadeeyo markii waqooyi laga hadlayo maxaad koonfur ninkii wareera weligiis waqooyi kofurow yira ninkii wareera weligiis waqooyi kofurow yira miyaan hore loo dhihin war abdulow waagowi koonfur weligeed dirisaada jireenna afaaraha koonfur galbeed kuba agah wargoona inmadeeyo waqooyi galbeed iyo koonfur galbeed deris madaha dambaabin wariya soomaali galbeed iwnu derisin hayne warwar mahaysiine wasiirka amniga israa'iil itmaar bin kafiir ayaa wuxuu booqasho ku tagaa la yidhi masjidka barakaysanaya alaqsa gaaraysa tilaabadaasna waxaa ka carooday muslimiinta adduunka oo dhan madaxweynaha falastiin abumaasinna wuxuu yidhi looma dul qaadan karo daandaansigaa yuhuudda wado war ururka xamaas waxay dhaheen war horta maxamuud cabbaas abumaasib ma sidii yaasir carafaad oo iska joogi rabaa war yaasir carafaad ma joogo mar horuu dhinta war ururka reer falastiin ee xamaas waxay dhaheen tilaabada wasiirka yuhuudda jawaab cad baan ka bixinaynaa war weli leeray israa'iil ma boodayn bari dhahe intuu dego birta kuma afe qor waxaad ka tagtay ah. baydkii ilaahiyo ah. barxaddii rasuulkii ah. bakti kuma dhex kariyin war ka tagtay waa boqol yahuuduye rag baabiirinaayo uu fiiraay barqa laguma gaareen war cabdikuusaw allaaan codkaan lagugu cunin war cabdikuusaw waxaa kaloo la yidhi haddaan muruuqa buuxiyo isticmaalku baal jirino baydaw garaacayn war waxaad dhammaantiin ka tagteen mushiimaad dushoodiyo been weeye nabaduye baaruuda qaraxdiyo buntuq weeye duniduye israa'iil rag baa kibir ma tooqeene ma anigaa talaabiib u gaday taangiyada yaalla dabadeed yuhuu tabarrucee toos ugu geeyey falastiinna dhagax tuura yidhi aan ka roginta aha tolla'aye mar bay noqon kuwa xog ka tabarroone wargooyin war mahaysiine xalana waxaa la yidhi askari yugandha isaha neerafoos intuu noqday waa askarti kale la joogtay oo dhan xabad ooda oga qaaday saddex meeshii bay ku talafeen baa la yidhi asagiina gacantaa lagu dhigay baa la yidhi marka waxaan la yaabay tolowkaa maxarakada la soo xidhiidhay meesha ku haystay iyo diiwaanada laysaga dhex jiro amuu ka xanaaqay walaa wasingrafoodiyaleya ah. war ogeendha waa ka amuu jiro laga diiday war hadda ka hor mid yugandhaysoo kale nayrfaasta noqday asaguna askar kaleoo yugandhaysa u laayey laakiin kaasu waa isku darayoo kama harin saaxiibadiisii ou laayey waryaada dagaalka khawaarij dalka looga xoraynoo dowladdii federaalka iyo dadweynihii ku jiraan miyaadnaan doc lahayn dood unbaad ku jirtaane ordaho hubka doonta war neerafooshaad ka sheekaynaysiina kiinaaba ka darana waase waa hagaag saaxiibyaal fariimahaas aad maqasheen iyo xubintii kalamaan ee ka horreysaba waxa ay qayb tahayn barnaamijka falanqaynta wararka rediyo kulmiye guud ahaanna ayaga u dambeeyey barnaamijkan keysanta kulmi doona sidaas nabadgelyo